alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira baabka saddex boqol iyo laba baabu taxriimi alniyaaxati cala almeyiti wa latmi alkhaddi wa shaqi aljaybi wa nasfi alshacri wa xalqihi waadducaa'i bilweyli waasubuur baabu taxriimi alniyaaxa baroortu inay xaaraan tahay buu baab u yahay oo loo baabaystay cala almeyti meydka loo baroorto ama cala almeyiti meydka loo baroorto bacdu ahlicilmi almayit iyo almeyt waxay yidhahaan waa bimacnan fii bacdi alaxyaan culamada qaarkoodoo kale farqiyaana waa jiraan fii bacdi alaxyaan cala almayiti ama cala almeyti meydka in loo baroortaa inay xaaraan tahay buu u baab yahay walatmi alkhaddi iyo dhabannada markaa in la dhirbaaxo la garaaco oo qofka dhintay loo garaaco dhabannada la isgaraaco wa shaqi iyo maryaha qoortooda in la jeexo jaybku waa halkan qoorta laga jaray qamiiska ee madaxa laga soo saaray waa jayb goynta la gooyana jayb lagu magacaaba marka in ah, la dilaaciyo marada qoorteeda oo qofka dhintay daraaddii loo dilaaciyo iyaduna inay xaaraan tahay buu baabiyahay waa natfi shacri iyo timaha in la rifo oo timihii laysrifo musiibada daraaddeed waa xalqihii iyo timaha in la xiro musiibada daraaddeed timaha loo xiro waadducaa'i bilweyl iyo in loo yeedho oo marka waxaweye loo baaqdo ama loo yeedho ama lagu ducaysto bilweyli hoog iyo wathubuur halaag markaysaa lagu ducaysto kullu dalika inay xaaraan tahay ayaa baabkan loo guntay wuxuu u baab yahay ashyaadaasi dhammaan inay xaaraan tahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can cumara bni alkhaaabi radia allahu canh qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam almayitu yucadabu fii qabri ama almaytu yucadabu fii qabri meydka yucadabu waa la cadaabaa fii qabrihi xabaashiisa gudaheeda lagu cadaabaa bimaa niixa calayhi ay bisababi nawxi calayhi baroorta loo baroortay daraaddeed baa lagu cadaabayaa wamaada laha waa masdariyo ba'dan laha waa saabiyo ay bisababi nawxi calayhi baroorta loo baroortay darteed baa lagu cadaabaya wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd maa niixa calayhi muddadii loo baroortay baa la cadaabayaa muddo u dhiganta muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa maydkii loo baroortay baroorta sababteeda in lagu cadaabayo ayaa laga tilmaamaya su'aal haddii la isweydiiyo ku saabsan maadaama ficilkan cid kale la imanayso qof walbana dembigiisa isagu uu qabo walaa tasiru waasiratun wisra ukhra nafna naf kale dembigeeda aynay xambaarayn baroorta dadkan u baroortay isagu dembigu ku leeyahay maxay tahay maxaa loogu cadaabaya isaga sababtu maxay tahay ma sabab ahlucilmiga qaarkood waxay ku xambaareen in looga jeedo gaalada oo in allaha yaziidu lkaafira cadaaban bibukaa'i ahliha calayh ilaahay gaalka cadaab buu u siyaadiyaa baa xadiis ku soo aroortay wuxuu gaalka cadaab ugu siyaadiyaa bibukaa'i ahlihi calayh ehelkiisu inay markaa u ooyeen daraaddeed baa cadaab loogu kordhinaya marka culammada qaarkood saasay ku xambaareen bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen in looga jeedo ciddii ku dardaarantay oo tiri ii soo baroorta gaaladii carbeedna waa isticmaali jireen inay qaarkood odhan jireen ii baroorto oo nin weyn inuu dhintay oo sharaf laho qiimo badan si loo dareemo waa in aad laygu ooyaa ya muxuu yidhi midkood isagoo hadlaya wuxuu yidhi idaa midtu fancaynii bima ana ahluhu calayhi washuqi calaya aljayba yaa umma macbadi alayhi waaba ziyaado wuxuu idaa ana midtu fancaynii bima ana ahluhu fanciiniina waa la yidhaahdaa laakiin labada weji waxaa saxan caynka kor dhigan inkastay ku caanbaxday hoos dhigga caynka oo kelmaddu nacaa yancaa saxiixnimadeedu waa saas nacaa yancaa ilaa jibriila nancaah nagii soo marray awaa'isha waayahay wuxuu yidhi haddii aan dhinto nacyi ii sameeyo wargeeriyaadkayga markaysaga weriyo dee aad u sheeg bimacnaa ii barooro oo wixii aan u ehelahay warka geerideeda ku faafiyo markaysa markaa dee xusoo sheeg sheeg yacanii ii barooro sidan u ahaa sidan u ahaa sidan u ahaa ya wa shuqi calaya aljayba yabnata macbadi maryahana ii dildillaaci ya yacni saas marka ciddaa ku dardaarantay in loo baroorto iyada laa ishkaaloo dee dembigii qayb bay ku leedahay wakada waxa la mida bay yidhahdeen ciddii ogeyd ee garanaysay in loo barooranayo ama caadaduba sidaa ahayd ee marka hore aan kala dardaarmine odhan hay soo baroorannina isaguna sidaas si la'eg yacni dembigii qayb buu ku leeyahoo waa lagu cadaabayaa ahlucilmi badan ayaa sidaa ku xambaaray weji kale culamada qaarkood waxay yidhaahdeen tacdiibka marka la sheegaayo haddii xataa aanu ku dardaarmin ama aanu ka gaabin inuu ku dardaarmo inaan loo soo barooran ilaa hadduu tafriid la yimaado qudheeda isagoo garanaya ama danni haaliba ku haya in loo barooranayo oo odhan waayo hay barooranina waa ka gaabiyey waajibkii waajibkii wuu ka gaabiyey marka kaa in lagu cadaabaya garanay dadkii kale ka warran bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen tacdiibka iyo ciqaabistu farqa u dhexeeya oo marka laga hadlaayo altacdiib iyo alciqaab way kala duwanaan karaan oo farqa udhaxaynaya wayna soo gudageli karaan marka waxaa lagu xambaaraya ta'allam ka xanuunsanaya oo dhibsanaya in loo barooranaayo waa dhibsanayaa marka ta'allumka uu ka xanuunsanayo arrinkaasoo dhibsanaayo uu ka murugoonaayo ya taasaa marka waxaan yani culamada qaar ku xambaareen oo markay yidhahdaan buur buu ahaayo sidanuu ahaa sidan buu ahaaba waxaa la weydiina loodhay masaasaad ahayd yani musaa'ala uga imanaysa saynu xadiisaynu arki doonnaa sheegaayo marka calaa kulli xaal saddexda weji ee la sheegay mid walba waa wejih weeye hadday tahay in la yidhaahdo gaaladii loo barooranaayey ayaa cadaab loogu kordhinayaa hadday tahay ciddii ku dardaarantay in loo baroorto amaba curfigoodu ahaa inay u baroortaan amaba garanaayo danni haaliba in loo barooranayo oo ka dardaarmi waayey odhan waaye hay baroorannina iyo hadday tahay ta'allumka iyo ka xanuunsadka uu dhibsanayo ka xanuunsanayo ka murugoonaayo xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can ibn mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam leysa mina man daraba alkhuduud rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam leysa mina nagama mid ahaa man daraba alkhuduud kee dhibannada garaaca ee dhabannada istuntuma markay musiiba ku dhacdo yani dhabannada ka isgaraacaya shakhsiga isgaraacaya nagama mid ahaa hadyigayaga iyo waddadayada wanaagsan kuma sugna iyo hanuunkayaga wa shaqa aljuyuub jeebabkana ka dildilaaciya waxaa loo jeedaa qoorta markaysa markaa diricyada ama qoorta khamiiskao kale dildilaaciya oo musiibada daraaddeed u dildillaaciya isaguna nagama mid aha bimacnaa hadigayaga iyo dariiqadayaga iyo hanuunkayaga kuma sugna wadacaa bidacwa aljaahiliya yacnii ku yeedha oo ku baaqa yeedhimo jaahili ah yeedhmada jahiliga waxaa soo gelaya wax kasto xaaraanaan bannaanayn waxa kaloo soo gelaya yacni tacasubaadka la samaynaya waxaa soo gelaya qabyaaladaha iyo marka waxaweye laysugu baaqayo laysugu habarwaxanayo yaa reer hebelaay yaa marka waxawe gobol heblaaye ahay yaa xaafad heblaaye ahay yaa marka waxa weyaan magaalo heblaaye ahay yani marka yaa urur heblaaye ahay yani waxaa laysugu baaqayo laysugu tacasubayo laysugu habarwacanayo waxa weeye waxay soo gelaysaa wadaca bidacwa aljaahiliya ayay soo gelaysa tacasubka yani waxyaalaha loo tacasubaayo markay xadiis ku soo arooray yaa lalmuhaajiriin yaa lal ansaar labadii inan markay yidhaahdeen laba inan oo midna muhaajir yahay midna ansaartii ka mid yahay baa midkoodka kale laaday oo laad ku dhuftay markaasaa waxa weeye ka muhaajirka ah baa laaday ka ansaariga ah markaasaa kii ansaarigii wuxuu yidhi yaa lal ansaar tolla yaa ansaara kii kalena markaasu wuxuu yidhi tollaa yaa muhaajiriina nebigu waa ka cadhooday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum ma yeedhmada jaahiliga isugu yeedhaysaan anigoo dhexdiinna ku sugan hadda waxay isugu yeedhaan waa maxay yaa lalmuhaajiriin yaa lalansaar almuhaajiriin iyo alansaar waa laba isim oo sharaf badan oo allah iyo rasuulkiisu markaysaa ay ku magacaabeen yacni markaa ciddii lagu magacaabayna lagu ammaanay acmaasha khayrkana loogu bixiyey rasuulkiisa daraaddii u soo hijroodeen baa muhaajiriin loogu magacaabay liajli ansaarna nusrada nusrada ay markaa allah iyo rasuulkiisa u gargaarayeen oo diinka ilaahay u gargaarayeen taasaana ansaar loogu bixiyey nebiga soo dhoweeyeen u gargaarayeen u hiirinayeen yaa cadowgii ka daafacayeen haddana markii loo adeegsaday si kale yaa lalmuhaajiriin yaa lal ansaar waxay noqotay qarmuun ya muxuu nebigu yidhi abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum ma yeedhmada jaahiliga isugu yeedhaysaan waa yaalalmuhaajiriin yaalalansaar dacuuha fa inaha muntina ka taga qarhmuun weeye ka taga qarhmuun weeye ya marka wuxuu ku magacaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwa aljaahiliya inay tahay inay qarmuun tahay saas ku magacaabay marka yeedhmo jaahiliya inay tahay in marka waxa la ysugu gargaaro oo la habar wacdo muhaajiriin iyo ansaar iyagoo laba asmo laba magacoo sharciya marka hore ay ahaayeen haddana waxa weeye musanawga la ysugu musanaabayo magacyadaasoo la ysugu hiilinayo oo qofku aanu eegayn makana garle makana laga gar leeyahay ee uu magaca ugu hiilinaayo kanna uu ka doonaayo inuu ugu hiiliyo ta noocaasi inay tahay dacwa jaahiliya abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum xadiisku dee sabab buu lahaa sababtana culammadu waxay dhahen waa qadciyu dukhuul fi lxadiis yacni sababtu sababulwuruudku ee xadiiska inuu soo gudagalaa waa qaci wakada sabab nuzuulku aayadda inay soo guda gashaa waa qaci wajzim biidkhaali dawaati asababi warwi can ilimaami dannan tusiibii waa ka odhanayaa saaxibu almaraaqi jazmiyo qaci yacni markaa e, nusuustii sababta u saaxiibka ahayd sababtu inay soo gudagelayso jasmi shay maqtuuca ka yeel yani marka waxaad tidhaahdaa ilaaba ilaa kama baaqanaysa sababtu waa ku guda jirtaa waa sida jamaahiir ahlicilmi qabaan warwi can ilimaami dannan tusibi imaam maalik laakiin waxaad ka warisaa waa danniyu dukhuul inuu soo gudagalaa waa danni qaci maaha waad asiibaysaa naqligu suge xaqaad asiibaysaa ugama jeedo naqligu siduu yahay imaam maalik laga soo naqlinayo ra'yigiis waad asiibaysabaa laga tilmaamaya marka waa qatciyu dukhuul marka la yidhaahdo bimacnaa kama baaqan karto ilaaba ilaa wax kalaba ha ka baaqdaane sababtu kama baaqan kartae sababtu waa ku guda jirtaa naska maxay ugu guda jirtaa tacliilku waa maxay maxaa qaci ka dhigay waxaa qaci ka dhigay haddii la yidhaahdo sababtu inay ka baaqataa dhici karta macnaheedu waxay tahay sababta xukunkeeda inaan la caddayn baa ka iman kartaa mana dhici karto waa taakhiru lbayaan can waqti alxaaja wa huwa fii xaqihi laa yajuusu bilijmac waa bayaankii waqtigii ummaddu u baahnayd in laga dibdhigo ayay noqonaysa in markaa bayaanka laga dibdhigo iyo caddaynta wakhtiga ummaddu u baahantoo loo caddayn waayo oo nebigu u caddayn waayaana yacni waxa weeyaan ma bannaanay ijmac baanu ku bannaanayn ilaaba ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa dadku ay u baahan yihiin waa caddaynayaan marka saas aawadeed suurada noocaasi marnaba ka bixi mayso marka culamadu waxay haen dacwal jaahiliya waxaa soo gelaya wax kastoo shareecada khilaafsan baa soo gelaya iyo waxyaalaha la ysugu habarwacanaya la waa soo gelayaan baroorta cid loo barooranayo oo maryaha loo jeexjeexayo oo dhabannada laysu garaacayo bawdyaha laysu garaacayaana waa la mide iyo jidhka kale haddii loo garaace waxay tahay mid xaaraanan bannaanayn yacni laysa mina maadaama la yidhina loogama jeedo in la gaalaysiina laakiin waxaa looga jeedaa hadigayga iyo waddadayada dariiqadayada yacni kuma sugnaa loo jeedaa laakiin lagama tilmaamaayo waa gaalo loogama jeedo xadiiska kuniyo lix boqol iyo siddeed iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo labiyo sagaashan wa can abi burdata qaal wajica abuu muusa alashcariyu radia allaahu canhu faqushiya calayh abuu burda waxa uu yidhi wajaca waxa xanuunsaday abuu muusa alashcariy abu muusa alashcari ayaa xanuunsaday waa ina abi muuse weeye abuu muusa alashcari baa dhalay abi burda marka abuu muusa alashcari ayaa xanuunsaday buuri radia allaahu canh fakhushiya calayhi waa la daboolay bimacnaa sidii wax markaa suursanoo kalu noqday ama xumaddiibaa ka qaalib noqotoo dabooshay waxaa la daboolay wa ra'suhu fii xijri imra'atin min ahlih waxaa la daboolay walxaal waxaa la miyir daboolay wa ra'suhu walxaal madaxiisu fii xijri imra'atin qof dumara dhabteed uu ku sugan yahay qofkaa dumaroo min ahlihi ehelkiisa ka mida yacni dhabtay ku haysay madaxiis markaasuu miir doorsoomay fa aqbala tasiixu birannah fa aqbalat waxay soo qaabishay bimacnaa guda gashay tasiixu inay qaylinayso birannah yacni cod danan leh inay ku qaylinayso birannah cod leh inay xaaladda ku qaylinayso coddanan leh inay ku qaylinayso musiibada daraaddeed falam yastatic an yarudda calayha shay-an ma kari karin aw muusa an yarudda calayha inuu ku radiyo shay-an waxba inuu ku celiyo ma awoodi karin xaaladda lama hadli karayn falamaa afaaqa markuu miiraabay qaala wuxuu yidhi ana barii'un minman bari'a minhu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi anigu beri baan ka ahay minman bari'a kuu ka beri noqday minhu isaga ka beri noqday rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ka beri noqday ciddii rasuulku ka beri noqday beri baan ka ahay markaasuu dabeedna sii fasiray inna rasuula allaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bari'a min alsaaliqa wuxuu ka beri noqday ta qaylinaysa marka musiibadu ku dhacdo qaylinaysa iyo walxaaliqa iyo ta timaha xiirayso musiibada daraaddeed u xiiraysa washaaqa iyo tamaradeeda jeexjeexayso musiibada daraaddeed u jeexjeexaysa yacnii marka musiiba ku dhacdo ta qaylisa ta timaha xiirta ta maryaha jeexjeexda intaba nebigu calayhi salaatu wasalaam beri buu ka noqday muttafaqun calayh waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay alsaaliqatu saaliqadu allatii tarfacu sawtaha bialniyaaxati waannadb allatii waa tii tarfacu sawtahaa codkeeda sare u qaadaysa binniyaaxati baroor sare ugu qaadaysa wannadbi tirin ay tirinayso sifooyinkii ruuxa dhintay sifooyinkiisii tirin ay tirinaysana sare ugu qaadaysa kan buu ahaa keer buu ahaa sidan buu ahaa marka nadbigu waa baroorun weeye laakiin waa tacdaadu awsaafi ilmayit waa in marka la tiriyo sifooyinkii qofka dhintay yacni kaasa waxaa la yidhaha nadbi waalxaaliqatu allatii taxliqu ra'saha cinda almusiiba waa ta madaxeeda xiraysaa wakhtiga musiibada xiraysa waashaaqatu shaaqadu allatii tashaqu sawbaha waa ta dillaacinayso jeexaysa sawbaha maradeeda jeexaysa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka beli noqday qofka dumar ee barooranaysa ee maryaha jeexjeexaysa ee timaha xiiranaysa wakhtiga musiibadu ku dhacdo marka baroortu inay xaaraantaa laga qaadanaya iyo timaha in la xiiro wakhtiga musiibada iyo in markaa maryaha la jeexjeexo ashyaada noocaasina sharcigana waa khilaafsantuwa dembi kabaa'ira caqligana way ku xun tahay sharcan wa caqlan waa shay qabiixoo xun weeye sharciga xaaraan bay ku taho waa dembi kabiira ah caqli ahaanna waa ku xun tahay oo waxay ugu xun tahay qofkani naftiisii isagaa dhibaya qayladan iyo dhul isla dhacan iyo tima yacni markaa xiiristan iyo yacni waxa weeyaan maryo jeexjeexan yacni naftiisiina waa ku dhibayaa wax manficiina uguma jirto oo musiibadii yacni kuma markaa meesha kagama baxayso qofkii dhintay ma soo noqonayo waxay u taraysaa ma jirto dhibaatana waa u sababaysaa isagana naftiisi dhib bay ku tahay ya dhiiggii buu isku kicinayaa yacni waxa waye ficil markaa safah iyo aqoon darra a buu samaynayaa yacni ha dhowna wuxuu ku khasban yahay inuu aakhirka sabro isagoo dembi weyn xambaartay laakiin sabirkii wanaagsanaa lama imano inama asabru cinda asadmati aluulaa sabirku wuxuu ahaaday sabirka maxmuudka ee ruuxa laga ajarsiinaya fiicani marka ugu horraysee qofka musiibadu ku dhacdo waa sabirka uu wakhtigaa sabro weeye inama asabru cinda sadmati aluulaa yacni taas weeye marka abu muusa alashcari waa xanuunsaday waa miir doorsoomay gabadh baa qaylisay ee ehelkiisa ah ayaa cod markaa danan leh ku qaylisay yani waxa weeyaan argagaxa musiibada waxay sii waaba dee kaa dhintay dabeedna marka argagaxii ayay markaysa waxba qaylisa kuma celin karin hadalka laa waajiba maca alcajzi qofku waxaanu kari karayn xilkama saara laakiin markuu awoodi karay waa ku inkiray falama afaaqa qaala ana barii'un miman bari'a minhu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu u sheegay ficilka ay samaysay inuu marka xun yahay isaguna ka beri noqonaayo rasuulkuna hore uga beri noqday calayhi salaatu wasalaam yacni taas ayaa laga qaadanaya dumarkii timaha inay xiiraan marka horeba uma bannaana marka musiibada hadday xiiraanna dee waa ka sii daranta waa ka sii daranta ficiladana waxaa laynoogu sheegayaa alsaaliqa waalxaaliqa waashaaqa sida badan cidda baroorataa waa dumarka laakiin xataa hadday rag baroortaan xukunkii waa la mid oo waxay noqonaysaa mid markaa xaaraanaan bannaanayn ayay noqonaysa xadiiska kun iyo lix boqol iyo sagaaliyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo saddex iyo sagaashan wa can ilmugiirati bni shucbata radia allahu canh qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul mugiiratu bnu shucba waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo man niixa calayhi kee laga dul baroorto fa innahu yucadabu waa la cadaabayaa bima niixa calayhi yowma alqiyaama waxaa lagu cadaabayaa waxaa lagu cadaabayaa bima niixa calayhi yacni ay binniyaaxati calayhi baroorta laga dul barooranayo sababteedaa lagu cadaabayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame adduunyada in laga dul baroortay oo isaga loo baroortay aawadeed baa maalinta qiyaame lagu cadaabaya yowma waxay daraf u tahay yucadabu ee niixa darafu maaha waayo wakhtiga loo barooranaayo waxay ahayd fi dunya la fi alqiyaama goorta la cadaabaya ayaa waxay tahay fii yowmi alqiyaama marka yowma waxay daraf u tahay yucadabu fainahu yucadabu waa la cadaabaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha la cadaabaya bima niixa calayhi ay binniyaaxati calayhi bisababi inniyaaxati calayhi baroorta loo baroortay aawadeed baa lagu cadaabaya muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan waxaynu soo marray mid la mida aynu soo marray waa xadiiska cumar bnu khadaab almayitu yucadabu fii qabrihi bima niixa calayh xadiiskaasaynu soo marra caaisha radia allaahu canha wa ardaahaa xadiiskan cumar iyo inankiisaba waa ku qabsatay cabdullaahi ibnu cumarna waa soo wariyey cumarna waa soo wariyey xadiiska waxaa ka sheegaysaan bay tidhi cidaan markaa been sheegin oo aan beenawaasiye ahayn ha yeeshee dee waa la qaldamaayo wakhtiyada qaarkood baa wax laismoodsiiyaa nabigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam meydka la cadaabayaa baroorta lagu cadaabayaa ee waxay caaisha ku dartay wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha yasiidu alkaafira cadaaban bibukaa'i ahlihi calayh saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee sidan ma odhan calaa kulli xaal laba arrin baa isu galay caaisha waa midda koowaada inay xadiiska siday u sheegayaan qur'aanku ka hor imanaya walaa tasir waasiratun wizra ukhraa shayga labaad waxay tahay inay iyadu sidan kale nebiga ka maqashay calayhi salaatu wasalaam dabeedna ay sidhi xadiiskan ay intay maqleen ayay sidaa moodeen calaa kulli xaal sida ay sheegeen saxaabadani oo nebiga ka sheegeen calayhi salaatu wasalaam waa haabit waa sugan yahay caaisho nafyigeeduna waa nafyu cilmin nafyigu mar wuxuu noqdaa nafyu wujuud mar wuxuu noqdaa nafyu cilmin buu noqdaa qofku shay inaanu garanayn oo deedna sidaa u nafiyo inta marka ay nebiga ka maqashay ay sheegtay xaq weeye laakiin nafyiga ay nafyinayso sida kale ayaa khalad ah waan sax ahayn haddii laba siqa iskhilaafaanoo midna uu arrinkii sugo midna nafiyo qaacidadu marka horeba waxay tahay almuhbit muqadamun cala annaafi ka sugayaa laga hormarinaya ka nafyinaya ka sugaya ayaa la hormarinaya lianna maca almuhbiti ziyaadatu cilmin waayo ka sugaya cilmi dheeraada ayaa yacni weheliya oo u hayaa jamac ayaa sidan u soo wariyey saxaabada ka mida waa cumar waa inankiisii cabdullaahi bnu cumar waa mughiiratu bnu shucba waa cimraan afar saxaabiba afartuba sidan u soo wariyey saas aawadeed yacni markaa waa sugan yahay walow caaisha ha moodda inay waham tahay oo khalad tahaye oo sidaa nebigu aanu odhane Eh, laakiin waa sugan yahay oo nebiga waa ka sugan yahay calayhi salaatu wasalaam waxaana lagu xambaarayaa bay yidhahdeen culammadu xadiiska ay nebiga ka maqashay inuu sababtiisu markaa ruux gaalaa uu ku saabsanaa dabeedna marka weye muwaafaqatan lilwaaqic inuu ku soo arooray oo laa mafhuuma lahu ila wasfiba meesha yaalla mogt in allaha yaziidu alkaafira cadaaban bibukaa'i ahlihi calayh ya marka dee haddii waxa weeye kaafir aanu ahayn baa baxday in la yidhaahdo mafhum mafhuum mukhaalafo laga qaato taas wakhtiyada qaarkood baa taa waxaa lagaga jawaabayaa wakhtiyada qaarkood baa mafhuum mukhaalafo aan laga qaadan yacni wasfiga ama naska aan laga qaadan waxaa ka mid a ah markuu u yimaado muwaafaqatan lilwaaqic dhacdo markaa jirta inuu waafaqsan yahay oo xukunka in lagu gaar yeelayo looma sheegine waxaa loo sheegay dhacdadan markan jirta in la caddaynaayo xukunkeeda sidaa la caddaynaayo noocaas ayay marka ku xambaareen culamaduna daabit baabay u sheegeen waxaan laga qaadanayn mafhuum mukhaalafo oo marka ama shardiga ama wasfiga loo sheegay sabab xukunka in lagu gaari yeelayo aana ahayn oo faa'iide kale ay ku jirto xaalka noocaasa mafhuum mukhaalafo lagama qaato mafhuum mukhaalafo lagama qaato haalibkii oo kaley waafaqsan tahay ama waaqica jirtay waafaqsan tahay ama su'aasha ku saabsanayd ama yacnii hadday axwaasha noocaasoo kale a tahay mafhuum mukhaalif lagama qaato masalan allaatii fii xujuurikum yacni sababta markaa sifadan loo sheegay maxay tahay waa haalibka noocaas ah wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihin mafhuum mukhaalafo ma laho lo odhan maayo haddaynay markaa ku sugnayn yacni markaa idinka aydan marka tarbiyadiinna aynay ku sugnayn oo gurigiinna aynay ku soo korin oo idin bannaantay maaha muraadku in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waa shardigii shardigii oo qaalibka ku yimi haddana mafhuum mukhaalafo lagama qaadanaayo waayo haalibkiibuu ku yimi ya waidaa darabtum fi alardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min alsalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu wa cala saas aawadeed haalibku maadaamuu sidaa yahay laa mafhuuma lahu mafhuum ma leh haakada calaa kulli xaal mugiirat bnu shucbana xadiiskiisa waynagan hayna cimraan bnu xuseynna waa soo wariyey cabdulaahi bnu cumarna waa soo wariyey markaa jamac saxaabada ka mid ah seen isku waafaqay towjiiheedu waxay tahay lagu tawjiihinaya hore inuga soo hadallaye inay markaa jamaahiirta culammadu ku xambaareen in looga jeedo ciddii ku dardaarantay amaba amaba malaynaysay ama ogeyd in loo barooran doono oo ka gaabisay oo ka dardaarmin hay baroonannina yaa ee tafriidkaa la yimi oo ka gaabiyey ciddaasaa lagu cadaabaya waayo markaa dembigii nooc sababu ku leeyihi innagii sheegnay beytkii shaacirku u yidhi idaa midtu fancaynii bimaa ana ahluhu yacni haddii aan markaysa waxaan yani dhinto waxaad iigu markaa igu baroorataa oo wargeeriyaadkayga ku sheegtaa wixii aan u ehel sifooyinkaygii taxbuud iyo ammaan marka waxa weeye dee caadadii gaalidu ay samayn jireen waxay ahayd inay ku dardaarmi jireenba waxaa la mida hadduu markaa qofku ogaa in loo barooranayo oo markii hore uu ka dardaarmi waaye uu iska reebi waaye arrinkaa yacni waxa weeye inuu dadka marka ka waanin waayey oo u diidi waayo o odhan waayey ha ii barooranina xaaladda noocaasna tafriid buu la yimi waa ka gaabiyo yacni markaa in lagu ciqaabo waa ka imanaysa hadduu danni haaliba malaynaayo amaba ogaa in loo barooranay waa yahay bacdu ahlicilmi waxay kale ku xambaareen yacni tacdiibku waxaa looga jeedaa ta'allumuu ka xanuunsanaayo marka la ogeysiyo loo sheego inuu arrinkaa ka xanuunsanayo ibnu taymiya wuxuu yidhi wuxuu farqi u dhexeeyaa alciqaab iyo alcadaab ya yacni marka ciqaab kasta cadaab waa tahay laakiin cadaab kasta ciqaab maaha marka yucadabu waxaa loo jeedaa yacni waxa weeye sheegista loo sheegay la ogeysiiyo ayuu arrinkaa markaa ka murugoonayaa oo ka xanuunsanaya yacni yata'allam tawjiiha noocaasuu ku xambaaray isagu laakiin jamaahiirta culammadu sida hore ayay ku fasireen oo ku xambaareen xadiiska kun iyo lix boqol iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo afariyo sagaashan wa can ummi catiyata bidami nuuni wa fatxiha radia allaahu canha qaalat akhada calayna rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam cinda albaycati anlaa nanuux ummu cadiya waxay tidhi oo magaceeda loodhan jiray nusayba ama nasiiba akhada calayna rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu naga qaaday cinda albaycati baycada agteedii ballan wuxuu nagaga qaaday anlaa nanuux inaanaan barooran ayuu ballan nagaga qaaday ayuu ballan nagaga qaaday muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka si khaasa inuu uga qaaday beyco uu kaga qaaday inaynay barooran sida badan raggu ma baroortaan yacni marar badan ama dad badan waxa ka dhacda kama wada dhacdee inay dumarku baroortaan dad badan waxaa ka dhacda inay dumarku baroortaan baa ka dhacda marar badan saas aawadeed baa si gaara iyagii looga waaninayaa maadaama yacnii in badanoo dumarka ka mida ay baroortaan ayaa si gaara ah looga waaninayaa baycana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga qaaday dumarka marka waxaa laga qaadanayaa ciddii looga baqaayo baroorta in laga waaniyo ayaa laga qaadanaya oo laga wacdiyo iyadaan dhicinba baroorta ayna dhicin wakhtiga uu nebigu calayhi salaatu wasalaam baycada kaga qaadaayo geeri markaa ma taalo cid baroorinaysaana ma jirto laakiin intayna dhicin ka hor baaba markaa ballan lagaga qaadayaa dumarkii inaynay barooran halkaasna waxaa ka soo baxaysa in markaa dumarkii laga waaniyo baroortu dembiyada laga waaninaayo inay ka mid tahay ayaa ka soo baxaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa camal mucayana oo acmaasha diinka ka mid a inuu markaa imaamku bayco kaga qaadi karo cid ka mida cid dadka ka mida inuu acmaasha shareecada wax ka mida bayca kaga qaadi karo taana waa laga qaadanaya uma daliil ahaa aaxaadu nnaas inay bayco dadka ka guraan oo yidhahdaan markaysaa baycan kaa qaadaya ciddaan imaaro iyo yacni waxba markaa imaara sharciya aan haysan imaara sharciya cid aan haysan inay markaa tidhahdo dadkan bayca ka qaadaya taas yada ah daliil uguma jiro xadiiska kun iyo lix boqol iyo koob iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo shan iyo sagaashan wa can inucmaan bni bashiir radia allaahu canhuma qaala ukhmiya cala cabdilaahi bni rawaxata radia allaahu canh nucmaan ibni bashiir waxa uu sheegay allah raalliha ka noqday isagiiyo aabbihiibe qaala wuxuu yidhi ukhmiya waxa la daboolay cala cabdilaahi bni rawaxata radia allaahu canhu cabdilaahi bni rawaxa ayaa la daboolay oo bimacnaa isagoo xanuunsanaya ayuu miir doorsoomay fajacalat ukhtuhu tabkii fa jacalat waxay gudagashay ukhtuhu cabdullaahi bnu rawaaxa walaashii tabkii inay ooyeyso ayay gudagashay wa taquulu ay odhanayso waa jabalaah kii buurta ahaayo waa kada waa kada waa u yeedhyeedhaysa tucaddidu calayh iyadoo tirinaysa yacni markaa sifooyinkiisii ama sifooyinkay u qabtay inuu ku sifaysan yahay iyadoo tirinaysa yacni jumla istinaaf bayaani ah ayuu noqonaya kaannahu in la yidhi maxay saa u leedahay markaasaa la tucaddidu calayh waxay u tirinaysaa yacni sifooyinkiisii bay tirinaysaa fa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu rawaaxa xiina afaaqa goortuu miiraabay maa qulti shay'an maad odhanin shay ilaa qiila lii ilaa laygu yidhi anta kadaalik ay a anta kadaalik ma tahay yaa ma buur baad ahayd ma kan baad ahayd shaygii marka ay tidhaahdaba waa lay weydiinayay buuli ma saasaa tahay rawaahu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in cabdulaahi bnu rawaaxa ku inkiray walaashihii inay u barooratay inuu arrinkaa ku inkiray ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ciddii fadliga lahayd inay dhici karto in dembi ka dhaco oo cid saxaabadii ka mida ayaa dee barooranaysaa dumarkii saxaabada mid ka mida haweenkii saxaabada qaar ka mida ayaa markaa barooranaya marka qofka wanaagsan inay dhici karto wakhtiyada qaarkood inuu dembaabo inay suuragalto waxaan laga qaadanayaa in ciddii markaa dembowdaa lagu inkiro xumaanta ay la yimaadeen in lagu inkiro oo laga waaniyo wuxuu kaloo xadiiskani faa'iidaynayaa faa'iidada uu sheegay cabdulaahi bnu rawaaxa oo ah markaa uu miir doorsoonaa in kelmadday tidhaahdaba isaga la weydiinaayo lalahaa ma saasaa tahay yaa markaa dee maydka laftiisa inay dhib ku tahay baroorto ayaa laga qaadanayaa oo xadiiskan laftiisuna u faa'iidaynaya marka saa lagu leeyahayna waxaa loogu leeyahy calaa sabiili taqriici si canaanaa loogu leeyahy lagu canaananayo xadiiska kun iyo lix boqol iyo labiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo lixyo sagaashan can ibni cumara bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullaahi ibni cumar qaala wuxuu idhi ishtakaa sacdu bnu cubaadata radia allaahu canh qaala wuxuu idhi ishtakaa waxa cawday qaala wuxuu yidhi ibnu cumar ishtakaa waxa xanuunsaday oo cawday sacd bnu cubaada radia allaahu canhu shakwa xanuun buu xanuunsaday sacd bnu cubaada sacd bnu cubaada ayaa xanuun xanuunsaday ayaa xanuun xanuunsaday fa aataahu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxau yimi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yimi yacuudu xaaluu soo booqanayey nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu sacad u yimi wuxuu soo booqanayey maca cabdiraxmaan ibni cawf wa sacd ibni abi waqaas wa cabdullaahi ibni mascuud saxaabada la jirkooda ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sacad soo booqanayay yacnii saddexdaa saxaabi cabdiraxmaan ibni cawf iyo sacd ibni abi waqaas iyo cabdullahi ibni mascuud iyagoo la socda ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo booqday sacd ibnu cubaada oo xanuunsanaya falamaa dakhala calayh markuu u soo galay wajadahu fii khashya wuxuu markaa helay fii khashyatin yacnii miirdoorsan xaaluu ku sugan yahay ama wajadahu wuxuu ku ogaaday wujdaan loo fasiro wuxuu ku ogaaday fii khashyatin ay kaa'inan fii khashya inuu miirdoorsan ku sugan yahay buu ku ogaaday haddaad wajadada musaadafo ku fasirto waxay noqonaysaa fii khashya in waxa weeye yani marka aad tidhaahdo yani xaaluu yahay kaina fi khashya ama fii khashyatin buu ka helay aad tidhaahdo aad wajado ku tacalluq siisana waad suuroobi kartaa musaadafada marka looga jeedo laakiin marka wujdaan lagu fasiro cilmi waxay noqonaysa marka laba mafcuul mafcuul awal waa damiirka haada mafcuulka labaadna wuxuu noqonayaa mutacalaqa fii khashyatin ku tacalluqayo kaa'inan faqaala waxau ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam aqadaa yacni miyuu dhintay su-aashaasu weydiiyey isagoo miyir doorsoonma ayuu yimi oo daboolan oo isla maqan markaasuu aqada miyuu dhintay yani noloshiisii o dhan miyuu gutay bimacnaa miyuu dhintay qaaluu waxay yidhaahdeen laa yaa rasuula allah ma dhiman rasuulkii ilaahayow sala allahu aleyh wasalam fabakaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waa ooyey rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam falamaa ra'a alqawmu buka'a anabiy sala allahu aleyh wasalam bakow falammaa ra'a alqawmu markay raggii arkeen bukaa nabiyi sala allahu aleyh wasalam oohintii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay arkeen bakaw way ooyeen qaala wuxuu yidhi alaa tasmacuun miyaedaan maqlayn ina allaha laa yucadibu bidamci alcayni walaa bixusni alqalb ina allaha allah laa yucadibu wax kuma cadaabo bidamci alcayn oohinta ishu ay oydo indhuhu ay ooyaan allah waxba kuma cadaabo wala bixusni alqalb yacni murugada qalbigu murugoodana ilaahay waxba kuma cadaabo walaakin yucadibu bihada ha yeeshee marka kaasuu wax ku cadaabaa wa ashaara ila lisaanih waxaanu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam carabkiisa ayuu tilmaamay yacni carabkaas ayaa lagu cadaabayaa hadduu marka waxa weeye qofkii u qaylqayliyo oo uu markaa baroorto aw yarxamu ama uu ku naxariisanaya carabkaasu ama wax ku cadaabaya ama ugu naxariisanaya yacni shay uu carabka ka sameeyey ayaa ama loogu naxariisanaya ama lagu cadaabaya muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim ayaa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sacd ibnu cubaada oo xanuunsaday inuu soo booqday waxaa laga qaadanayaa ciyaadatlmariidku inuu fiican yahay baa laga qaadanayaa fadli weyn baa ku jira ajar weynna waa ku soo arooray nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa samayn jiray waxaanay ka mid tahay xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin ayay ka mid tahay hadduu markaa bukoodo in lasoo booqdo waxaa kaloo xadiiska ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ooyey waa raxmad badnaa oohintan uu nebigu ooyayey waxay ahayd lilraxma markuu arkay sacad oo yacni waxa weeye miir doorsoon baan waxba kala ogeyn taasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam la ooyey oohintaasina waxay ahayd bukaa'a raxma oohin naxariisa bay ahayd nebigu waa naxariis badnaa kaana arxama annaas dadka ka ugu naxariista badan buu ahaa marka waxa weeye raxma ayuu la ooyey waxba ma odhan laakiin ilmadunbaa saa u daadartay ya markay raggii kale saxaabadu ay arkeenna nebiga oo ooyayay markay arkeenna iyaguna waa ooyeen dayasho nebiga ay ku dayanayaan daraaddeed ay iyaguna ay markaa ooyeen oo dee qof markuu ooyo waxaa dhacda qofka kalena in oohintu qabanayso qofka kalena in oohintu ay qabanayso marka falama ra'a alqawm bukaa anabiy sala allah alay slm bakaw markaasaa nebigu wuxuu u sheegayaa waxa e laysku cadaabayo iyo waxaan laysku cadaabayn baroortaa laysku cadaabayaa iyo qayloqaylada iyo ashyaadaas iyo ashyaadii kale laynoo soo sheegay hadday tahay yacni marihii la jeexjeexayey iyo ashyaada la midka ah laakiin oohin keliya oo ilmadu daadanayso aanu qofkii sawt ka soo baxaynin iyo qayloqayla aynay ka soo baxayn iyada marka waxa weeye eh, mid marka lagu cadaabaya maaha bal mid xun maaha waa mid wanaagsan weeye waa mid wanaagsan waatii xadiis kale ay ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inan uu dhalay oo ilmo ka xanuunsanayo ayaa markaa tiri nebiga igu yeedha ilmihiina waa sakaraadaya markaasaa dabeedna nebigu farriin u diray inay sabirto markaase time ilaaba ilaa igu yeedha nebigu waa u tegey markuu u tegey baa ilmihii loo dhiibay iyadoo markaa uu saa u haraaryoonayo naftu iska gurayso ya ayaa loo dhiibay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilmadu ka soo daadatay markaasaa saxaabada qaarkood waxay yaa rasuul allahi maa haada yacnii ohintani waa maxay yacni oohintani waa maxay waxay hore u maqleen baroorta in la diidaayo ee xaaraanta inay bannaanayn marka waxay moodayeen oohinta ilmada la daadinayo ya qaylaba qofkayna ka soo bixine lafteedu inaan marka ay tahay mid xun inay tahay bay moodayeen oo baroortii oo kale ay haleelayso saasay moodayeen markuu nebigu sameeyey istifsaaran bay nebiga u su-aaleen calayhi salaatu wasalaam yaa yacni ma sidan baad samaynaysaa yacni kaannahu ay leeyihiin markaasaa nebigu u kala caddaynaya markaasuu odhanaya waxa weye waa raxmad weeye tani waxaweeye marka waxaa la diidayaa waa qayloqaylada baroortii ashyadaasaa la diidayaa laakiin ilmo keliya oo timaadda oo aan marka waxa sawd iyo cod iyo qayloqayle iyo waxba wehelin lama diidaayo markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u bayaamiyey u caddeeyey markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa mid naxariis badan wax laga ooyo markuu yacni markaa la kulmo waa ooyi jiray mar waa qosli jiro waa farxi jiray waa ooyi jiray waa kasiira tabasum buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni saas yadaa buu ahaa maxaan ku sameeyaa buu yihi marka haddii ilaahay qalbigiinna naxariista ka siibiyey oo bimacnaa idinku aydaan jixinjixayn oo aydaan eh, raxmad u ooyeyn lilraxma aydan u ooyeyn haakada marka murugada qalbiga iyo eh, indhaha ilmadooda ilaahay waxba ku cadaabi maayo wadaad baa wuxuu maqlay in la sabro marka musiibada oo dabeed markaasdee tii yani marka xasili oo qof baa loo sheegay inuu dhintay ilma u dhalay ahaa baan filaya markaasuu qosalka kacay wuxuuse xaalad fiican badday la timi markii lagui waa dhintay dabeedna markaysaa uu qoslay hadiga nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ka fiican nebigu markii loo sheegay ma ma qoslin ya nebigu waa murugooday waana ooyey ya ina alqalba layaxzanu wa ina alcayna latadmacu yacnii indhuhu waa ooyayaan qalbiguna waa murugoonayaa wax rabbi ka raalli yahay mooye wax kalena odhan mayno firaaqaad naga faaruqdayna ibraahiimow waa ka murugoonaynaa saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inankiisii ibraahim markuu dhintay wadaadkaa suufigaana waxay ka sheegeen in markii loo sheegoo la yidhi markiisa markaa waxaan inankaagii dhimay aw naxwa haada qofun adigu qaraabadiisa ama inankiisii inuu markaa qoslay culammadu waxay yidhahdeen wuxuu kulmin kari waayey inuu markaa waxa weeye sabirkii la yimaado oo uu sabro iyo raxmadii inuu la yimaado labada wada xasilin kari waaye yaa labadii sida nebigu u kulmiyey isagoo sabraaya ayuu haddana murugoonayay indhuhuna ilmaynayeen baroortii ashyaadaana ka dheeraa sabirkii oo dhammaystirana la imanayay dabeedna tiibaa iska caarido is yidhi waxa weeyaan way iscaaridaysaa dabeedna markaasuu xagga kale u baxay murugadii iyo yani markaa oohintii raxmadda ahayd iyo wixiiba intuu ka baxay ayuu geesta kale ka annahu war farxadde loo sheegay ayuu ku jawaabay qosol xadiidka kun iyo lix boqol iyo saddexiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo toddobiyo sagaashan wa can abi malikin alashcariy radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh annaa'ixatu ida lam tatub qabla mowtiha tuqaamu yowma alqiyaamati wa calayha sirbaanu min qatiraani wa dircu min jarab rawaahu muslim rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam annaa'ixatu qofka dumaree barooranaysaa idaa lam tatub haddaynay toobad keenin qabla mowtiha geerideeda ka hor haddaynay toobad keenin tuqaamu yowma alqiyaamah waa la taagaa maalinta qiyaame waxaa la taagaa wa calayha iyada oo walxaal calayha korkeeda uu ku sugan yahay sirbaanun qamiis uu ku sugan yahay ama maro weyn ay ku sugan tahay oo min qatiraan qatiraan ka samaysan yacni waa dhirtan kulule wakhtiyada geelu cadhoobo oo kale yacni la mariyo ee marka waxa weeye yacni marka kulul kuwaasaa marka qatiraanka la yidhahdaa maadada qaarkood waxay iska yidhaahdaan daamur bay iska yidhahdaan hmm. yani daamurkii shabah bay ku leeyihiin oo dee kulaylkana waa kala mid de madowgana waa kala mid oo waa madoobaanaya wa calayha sirbaalun waxaa la taagaa maalinta qiyaame wa calayha walxaal calayha korkeeda uu ku sugan yahay sirbaalun qamiisu ku sugan yahay ama maro weyn ay ku sugan tahay oo min qatiraanin yacni geedka kulul ee geela cadhada laga mariyo dadka qaar mal ama cinjir bay yidhahdaan qaarna deeb bay yidhaahdaan yacni kaas ayaa markaa isagoo korkiisa uu ku sugan yahy qamiis laga dhigay ya ama mare laga dhigay ayaa markaysa marka waxan oo korkeeda uu ku sugan yaho ay gashan tahay ayaa markaa la taga marka kul baa u siyaadaya maalintii qiyaamadiina qoraxdii baa lasoo soo dhoweeyey halkan dhow baa laga soo dhigay halkan dhow ayaa laga soo dhigay marka dee waxa weeye saasaa lagu ciqaabaa wa dircun iyo diric min jarabin cadho ka samaysan diric isagana cadho ah wallahu calaa kulli shayin qadiir inuu ilaahay ka dhigo cadhada markaa diric ka dhigo ya qaadir buu ku yaho u awoodaa inta la taagaa marka waxa weeye yacni korkeeda ashyaadaasi ku sugantay diric marka cadho ah iyo maro markaa ka samaysan dhirtaa kulule yacni marka geela cadhada laga mariyo yacni marka waxa weeye waxa yacni ka soo dheecaama ee yacni marka la mariyo geela oo cadhada laga mariyo ayaa korkeeda markaa ku sugan rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa baroortu inay tahay dembi kabaa'ira inay tahay waayo cuquuba makhsuusa laynoo sheegay oo aakhira lagu ciqaabaayo dembi kasta oo laynoo sheegay cidda la timaada in ciqaab gaara lagu ciqaabayo aakhire lagu ciqaabayo wuxuu noqonayaa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu kamid mid noqonaya marka waa dembi kabiiraa ah wey waxyaalo badanoo dee caddaynaya kabiirinimada waa jirtaa waa tabarru'a uu nebigu ka beri noqday kow yacni waxaa markaa kaloo soo gelaysa cuquubaadka loo balan qaaday iyo cadaabka loo ballanqaaday ayaa soo gelaysa yani marka kullu daalika ayaa soo gelaya laysa mina inuu yidhi inuu ka beri noqday yani xataa cidda markaa sabab ku in la cadaabayo iska daa kale oo meydkii hadduu sabab ku in la cadaabayo isaga laftiisii baa laynoo sheegay kullu daalika waxay caddaynayaan dembi kabiir in kufri lagu magacaabay laftiisi isnataani fi nnaasi huma bihim kufrun adacnu fi nasabi waniyaxatu cala almeyt kufriga haba noqdo kufri asqar ama kufrun duna kufrin ee waxaweye waa min kabaa'ir dunuub ya dembiyada kuwooda waaweyn ayuu ka mid yahay marka xadiiska waxaa ku sugan annaa'ixatu ida lam tatub qabla mowtiha tuqaamu yowma alqiyaama xadiiska miyaa laga qaadanaya ilaaba ilaa waa la ciqaabaya qatcan oo lama cafinaayo waxaa la odhanayaa maya waa min nusuus alwaciid nusuusta waciidkay ka mid tahay in la ciqaabayo baa laynoo sheegay laakiin waa taxta almashii'a oo waxay yidhahdaan culammadu nusuusta waciidkao dhan ee dadka ahlulkabaa'irka ah loogu goodiyey muxkamka loo celinaya wuxuu noqonayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirki miyaa mise waa duuna dalik laa shakka inay duuna daalik tahay mar hadday duuna daalik tahay waxay gudagelaysaa aayadda wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka macnuhu wuxuu u dhacayaa haddaanu ilaahay doonin inuu cafiyo oo aanuu rabbi cafin saasaa lagu ciqaabaya qaydkee haddaynay toobad keenin lagu xidhayo xadiiskaa sheegay qaydka mashii'adana aayaddaa sheegtay labadii de waa la kulminaya marka maxay noqonaysaa qofkaa dumar ee baroorinaysay baroorta haddaynay ka toobad keenin allahna aanu ka cafin yaa ee uu doono inuu ku cadaabo saasaa loo cadaabayo xadiiska kun iyo lix boqol iyo afariyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo siddeed iyo sagaashan wa can asiid ibni abi asiid attaabiciy can imra'ati min almubaayicaat asiid ibni abi asiid waxa abu daawuud ka soo wariyey oo attaabiciyi taabici ahaa can imra'atin isagoo ka warinaya qof dumara oo min almubaayicaati kuwii nebiga calayhi salaatu wasalaam baycada la gale la baayactamay ka mid ahayd waa gabadh saxaabiyada oo nabiga calayhi salaatu wasalaam la baayactantay ayuu ka warinaya qaalat waxay tidhi kaana fima akhada calayna rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam kaana wuxuu ahaa fiima akhada calayna waxaa ka mid ahaa wuxuu nebigu naga qaaday calayhi salaatu wasalaam oo baycada nagaga qaaday rasuulullahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay fi lmacruufi fi lmacruufi aladii akhada calayna anlaa nacsiyahu fiihi macruufkii uu baycada nagaga qaaday waxaa ka mid ahaa alladii macruufkaasoo akhada calaynaa uu nagaga qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam baycada anlaa nacsiyahu fiihi inaanaan ku caasinin uu baycada nagaga qaaday waxaa ka mid ahaa allaa nakhmisha wajhan inaanaan weji e, dhaawicin oo aanaan weji markaa ciddiyaha ku jeexin markay musiiba dhacdo walaa nadcuwa waylan hoog ama halaagna aanaan u yeedhan wala nashuqa jayban marana qoorta inaanaan ka dilaacin wala nansura shacran timana aanaan kala filqinoo markay musiibadu nagu dhacdo aanaan timaha marka waxaweeye kala yaacin intaannu marka waxaweeye iska tuurno waxa markaa madaxa noogu xidhan ya rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasana ayuu ku soo wariyey sheekh albaani laftiisuna xadiiska waa quweeyey oo gabadhan marka mubaayacaadka ka midka ah inay markaa aan la cayimin magaceedii waxba yeeli mayso waayo lianna asaxaabata kullahum cuduul waayo saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam dhammaantood waa cuduul waa qaar lagu kalsoon yahay farqi ma kale laha kuu noqdaaba ya ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan dumarka saxaabiyaadka mid waliba waa hiqo mid waliba waa cadli sida raggii saxaabada ahaaba ay markaa cuduul u wada yihiin ayaa dumarkii saxaabiyaadka ahaana wada cuduul u yihi haakada xadiiskani markaa wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka waxyaalahu beecada kaga qaaday inay ka mid ahayd sabir darro inaynay la iman wakhtiga musiibada oo aynay barooran wejiyadooda ciddiyaha ku jeexjeexin marka musiibada hoog iyo halaag u yeedhan maryahooda dildillaacin oo qoortoo kale intay qabtaan anqararac saa u dilaacin timahooda aynay kala filqin yacnii wixii kale ee la midkiihina waa soo gelayaan wixii kale la midina yacni iyaguna ee sabirdarrada iyaguna tilmaamaya hadday tahay inay ciidda isku liqaan iyo inay dhulka isla dhacaan iyo markaysa markaa waxaan yacni waxaasoo dhammi waxay noqonayaan iyaguna inay la xukum yihiin oo ay la mid yihiin bay noqonayaan waxaa loo baahan yahay hudu iyo deganaansho iyo sabir baa loo baahan yahay qofku markaa inuu qalbiga ka murugoodo indhaha ka ilmeeyo yacni waxa weeyaan waa taasi waa mid markaa fiican weeye yacani dhibi kuma sugna laakiin inuu qaylqayliyo oo ficiladaas caqli darrada iyo sharcigana gefka ku ah caqligana ku xun inuu la yimaado oo baroortiiyo dhul isla dhaca iyo ciid iskulliqa iyo yacni waxa weeyaan marya dildillaacinta iyo ashyaada la midka ah ashyaada waa inaanu samayn aad iyo aad waa inuu isaga jiraa oo iska ilaaliya xadiiska toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi muusa radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal maa min mayitin yamuutu fayaquumu baakihim maa min mayitin mid kastoo dhintaa oo yamuutu dhimanaya oo fayaquumu u kacayo baakihim kooda ooyayaa oo fayaquulu odhanayo waa jabalaah yani kii buurta ahaayo waa sayidaa kii sayidka ahaayo aw naxwa dalika ama wax la midkaa ma jiro ilaa wukila bihi malakaan in loo wakiisho loo xil saara mooyaane laba malag labadaa malagoo yalhazaanihi labadaa malag oo feedhaya yani laabtaasay ku dhufanayaan gig ya feer kaga dhufanayaan ahaakada kunta marka yaa kii buurta ahaayo ya ahaakada kunta sidaasaad ahaan jirtay ahaakada anta hadday noqotona waa la macno ma saasaad adigu tahay ahaakada kunta masaasaad ahaan jirtay buur baad ahaan jirtay miya masayid baad ahaan jirtay rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey waqaala qaala xasan waxaanu ihi waa xadiis xasana ah allahzu lahzigu addafcu bijumci lyadi fi sadri addafcu waa in lagu daafaco lagu dhufto bijamci lyadi gacantoo kulansan oo isku laaban oo sidii feedh ah fi sadri laabta lagu dhufto ya laabtaa intay ku dhuftaan bay odhanayaan masaasad ahaan jirta waa nooc cuquuba ah marka waxa weeye afkiina yacni taqriic baa lagu samaynaya dee waa lagu dagaalaya canaan kululoo dee dagaal ah ee ficil ahaanna dee waa tan la feedhayo in laabta lagu dhufanayo waa nooc tacdiib ah nooc tacdiib ah laakiin calaa kulli xaal taasi waxay ku dhacaysaa waa ciddii yacni waxa weeyaan sabab ku lahayd saynu hore u soo sheegnay oo ama ku dardaarantay in loo baroorto amaba marka aan ku dardaarmine isagoo u badinaya ama og in loo barooranayo ka dardaarmi waayey oo odhan waayey ha i barooranina marka nooc tafriituu la yimi waa ka gaabiyey marka taasaa waxbay lagu ciqaabay taasaa lagu ciqaabay waayahay yahay qofka maydkaa wakhtigan waxaa anfacayaa waxay tahay in loo duceeyo laakiin tani qofkanna waxba tari mayso baroortu kan dhintayna waxba anfici mayso qofka noolna waxba tari mayso laakiin labadooda maxaa anfici lahaa qofkan inuu sabro istirjaac la yimaado sawaab iyo ajar buu ka heli lahaa qofkan markaa waxa maydkaana u duceeyey raxmad iyo makhfira hadduu ugu duceeyo waa anfacaysaa marka wixii anfacayeyna inta laga leexdaan waxaan anfacayna oo dhibaataynaya xaggiyo xaggaba lala imanaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam ithnatani fi nnaasi humaa bihim kufru laba khasladood ama laba sifo oo dadka ku sugan nooc gaalnimo ah baa ku jirta gaalnima ku sugan altacnu fi alnasabi wanniyaaxatu cala almayit waa in nasabka la duro oo nasabkii la dhaleeceeyo ama wax laga sheego iyo wanniyaaxatu cala almayit iyo maydka in laga dulbaroorto labadaasiba waa nooc kufri ah oo gaalnimo ah rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey cinda ahli sunnati waljamaaca kufrigu wuxuu u qaybsamaa laba qaybood kufrun akbar iyo kufrun asqar ama kufrun naaqilun can ilmilla iyo kufrun laa yanqulu can ilmilla kufri weynaansha badan iyo kufri kaa ka yar oo dembiyo kabaa'ira in kufri lagu itlaaqo aan loo jeedinna kufrigii milladda laga baxaayey bilkulliya aan loo jeedin ama laga cabbiro kufri qofka diinka ka raraaya bilkulliya si dhammaystiran uga raraaya waa kufri akbareh iyo kufrun laa yanqulu can ilmilla iyo kufri qofka diinka aan ka raraynin bilkulliya aan uga rarayn labada noocba nusuustay ku soo arooreen labadaa qaybood baana loo qaybiyaa xagga maraatibta kufriga marka laga eegaayo oo siduu iimaanku u yahay duu maraatib oo kaamil iyo naaqis u leeyahay ayaa kufrigana uu yahay duu maraatib mid martabooyin u saaxiiba oo kala daran oo mid weynaansho badan oo dhammaystiran iyo mid naaqisa oo duuna daalik ah kufrun duuna kufrin ama kufrun asqar yacni labada noocba uu u leeyahay xadiiskanna wuxuu ka mid yahay nooca tilmaamaya kufriga qofka diinka aan bilkulliya uga raraynin ama aan ka saaraynin oo kufrigan akbar loogama jeedo inuu qofku milladda kaga baxaayo bilkulliya oo diinkaba uu ka baxayo dabadda ka noqonayo muraadku maaha waxaa loo jeedaa kufrun asqar sida loo yidhaha shirkun asqar ayaa kufrun asqarna u jiraa nasabka haddii la tacniyo dad nasabkoodii sugnaa la dhaleeceeyo ama la yidhaahdo idinma dhalin ama garacyaad tihiin iyo wax la mida waxay noqonaysaa nooc gaalnimo ah ma dembi kabaa'iro weyn weeye waana kufrun duuna kufro wakadaa baroorta meydka loo baroortaana iyaduna waa saas oo kale waa kufrun duuna kufrin markaa dunuubta kabaa'irta abay ah ka mid yihiin baabka saddex boqol iyo saddex baabunahyi can ityaani alkuhaani walmunajimiina walcuraafi waasxaabi alramli waltawaariqi bilxasa wa bilshaciiri wa naxwi dalik wuxuu yidhi baabunahyi ay haada kani baabu dikri nahyi nahyiga sheegista la sheegaayo u baab yahay la reebaayo can ityaani alkuhaani dadka faaliyayaasha ah in loo tago la reebaayo la diidaayo waalmunajimiina kuwa xidigiya in loo tago oo wax la weydiiyo reebista la reebaayo waalcuraafi kuwa curaafaystaa iyaguna waxa weeye waa nooc ka warramaya iyaguna faal bay samaynayaan laakiin waxay ka warramayaan waxyaalaha alghayb nisbi yacni baadidii luntay meeshay ku sugan tahay iyo wixii la xaday cidda xadday iyo waxyaalaha noocaasa ayay ka warramayaan haybka muqayadka wa asxaabi ramli iyo kuwii quruuraxa u saaxiibka ahaa watarqi bilxasa atawaariq ma idin qoraya mise watarqi waa qariib nusakha qaarba mid bay qorayaan iyo watawaariqi bilxasa kuwa quruuruxa marka iyaguna wax ku dhufanaya waa quruuruxa iyaguna ka faarinayaan watarqi haddii la yidhaahdana ramli bay ku cadfanto wa asxaabi tarqi bay noqonaysaa marka atawaariq iyo asxaabi tarqi waa bimacnan asxaabi tarqi iyo atawaariq waxay noqonayaan bimacnan bay noqonayaan wa bishaciiri iyo shaciirka heedda kuwii markaysaga ku faalinayey iyaguna wax ku dhufanaayay wanaxwi dalik iyo ashyaada la midka baabkani wuxuu ka warramayaa dadka qaybka waxyaalaha qarsoon kaga warramaya yacni faalka iyo xidiginta iyo farsamooyinka noocaas iyo wixii la halmaala kaga warramaya noocu doonaba ha ku faaliyo kuwaas in loo tago ayaa laynoo diidaya laynaga reebaya allah baa qaybka og cilmulghaybkana la gaara qul laa yaclamu man fi alsamaawaati waalardi alghayba ila allah allah mooyaane cid kale qaybka ma oga allahoo qudha og marka farsamooyinka faalka iyo xidiginta iyo ashyaada la midka ah in markaa lagu raadiyo in ghaybkii wax laga ogaado taasi waxay tahay mid markaa aan bannaanayn weeye waxyaalaha lagu faalinayaana noocay doonaanba ha noqdaan dadka qaarkood quruurux bay ku faaliyaan dadka qaarkood xiddigahay ka faaliyaan yacni farsamooyin badan oo kala duwan baa loo faaliyaa kullu dalika baatil weeye dhammaanna waa in laga tagaa xadiiska kun iyo lix boqol iyo toddobiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo kow can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi sa'ala rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama unaasun can ilkuhaan sa'ala waa weydiiyey rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay bay su'aaleen unaasun dad nusaha qaar unaas bay qorayaan qaarna naas bay qorayaan dad baa su'aalay cani ilkuhaani faaliyayaasha ayay nebiga wax ka weydiiyeen calayhi asalaatu wassalaam fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam laysuu bishay waxba kuma sugnaa nusaha qaar leysa ayay qorayaan ay leysa camaluhum bay markaana u dhacaysaa camalkoodu ma aha bishayin mid waxba ku sugan leysuu kuhaantu ma aha bishayin qaar waxba ku sugan ma aha yani wax wanaagsan oo saxa kuma sugna kuhaantu kuwa faariya fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow innahum iyagu kuwa faariyayaasha ahi yuxadisuunana waa noo warramaan axyaanan wakhtiyada qaarkood marmar bishayin waxbay nooga warramaan fayakuunu xaqaa markaasuu wuxuu noqdaa dhab buu noqdaa fii bacdi alaxyaan mararka qaarkood intay wax sheegaan baa wixii ay sheegeen wuxuu noqday wax dhab ah ayuu noqdaa kaannahu ay leeyihiin haddaynay waxba ku sugnayn sidee warkoodu marmarka qaarkood u rumoobaa fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi rasuulka ilaahay tilka alkalimatu min alxaqi yakhtafaha aljinniyu fayaquruha fii uduni waliyih tilka alkalimatu taasi waa kelmaddii min alxaqi ee xaqa ka mid ahayd yakhdafuhaa xaaluu kelmaddaa soo dafaayo aljinniyu kii jinka ahaa uu soo dafayo oo fayaquruhaa uu ka yeelaayo ama ku tuuraayo fii uduni weliyih yacnii saaxiibkiisa dhegtiisa ayuu ku tuuraya dhegta saaxiibkiibuu ku tuuraya saaxiibkiisa insiga ahaa ayuu dhegta ugu ridaya fayakhliduuna macaha mi'ata kadba fayakhliduuna waa khaldayaana waa ku darayaan macaha la jirhkeeda kelmaddaa dhabta ah mi'ata kadba kidba iyo kadba labadaba u dabdiyaan boqol beenood ayay markaa ku daraan muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin lilbukhaariyi riwaayad bukhaari u sugnaatay waxaa ku sugnayd can caaishata radia allaahu canha caaisha xaaluu ka soo warina ama riwaayadaasoo can caaishata caayisha xaggeeda ka ahaatay radia allaahu canha annaha samicat inay maqashay caaisha rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay bay maqashay yaquulu xaalu odhanaayo ina almalaa'ikata tanzilu fi lcanaan ina almalaa'ikata malaa'igtu tanzilu waa soo degtaa waxay u soo degtaa filcanaani daruurahay u soo degtaa wa huwa asaxaab canaankuna waa saxaabka wasnan wa macnan waa isku wasni waana isku macne fatadkuru alamra qudiya fi asamaa fatadkuru waxay sheegtaa malaa'igtu alamra arrin bay sheegtaa ee arrinkaasoo qudiya la xukumay waad ka sifayn kartaa ashaa jinsiye ahoo amri mucayana ma aha xagga macnuhu nakiro ka yahay jumlada ka dambaysa ee taabica ah inaad xaalaysiya inaad sifaysaa labadoo ku bannaan xaal arrinkaa qudiya la xukumay ama arrinkaasoo qudiya la xukumay xagga macnuhu nakiro ka yahay fi samaa'i xagga sare cirka laga soo xukumay fayastariqu ashaytaanu asamca fayastariqu waa soo xadaa ashaytaanu shaytaanku assamca wuxuu soo xadaa assamca kelmadda la maqlayo ayuu soo xadaa fayasmacuhu yacni waa maqlaa yacni waa dhegaystaa fa yuuxiihi wuxuu u waxyoodaa oo u sheegaa ku soo tuura ila alkuhaani kuwa faaliyaasha fayakdibuuna macaha mi'ata kadbatin min cindi anfusihim fayakdibuuna waa been sheegayaan macaha ay maca alkalimati asaadiqa kelmadda runta alla jidhkeeda waa kelmadda ay soo dafeen oo ay soo xadeen shayaadiintu marka kelmaddaas waa dhab kelmadda caynkaasee runta ay soo xadeen la jidhkeeda waxay been sheegayaan mi'ata kadbah boqol beenood min cindi anfusihim xagga nafahooda ayay ka been sheegayaan oo bimacnaa iyagaa ku daraaya kelmaddii markaa dhabta ahayd ayaa intaasoo beenood lagu kordhinayaa oo lagu daraya marka macaha waxay u noqonaysaa yacni kelmadda la soo xaday ee ay markaa shayaadiintu malaa'igta ka soo maqleen taasaa loo celinaya marka kelmaddaasina waa dhab weeye qawluhu fayaquruha huwa bifatxi ilyaai wuxuu ku sugan yahay ya'da kordhigeeda wa dammi ilqaafi walraa iyo qaafka iyo ra'daba la godo ay yulqiiha waa tuuraya yani fayaquruha waxay noqonaysaa ay fa yulqiiha fii uduni waliyih yacnii saaxiibkii dhegtiisu ku tuuraya dhegta saaxiibkii ayuu ku tuurayaa gudaheeda fa yusayiruhaana waa loo fasiraa waa yahay kelmaddu waa min alqarqara walcanaanu canaankuna bifatxi alcayni wuxuu ku sugan yahay caynka kordhigiisa ayuu ku sugan yahay xadiiska hore wuxuu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in la su'aalay dadka faaliyayaashaa ah baa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi faaliyayaasha ka warran dabeedna nebigu wuxuu tilmaamay inaynay wax xaqa ku sugnayn baatil inay ku sugan yihiin oo dadluunsan ay yihiin laysuu bishay yacni shay xaqa yacni kuma sugna wax wanaagsanna kuma sugna kadib waxaa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam marmarka qaarkood waxay sheegaan shay bay sheegaan ama waxbay ka warramaan markaasaa wixii sidii wuxuu noqdaa mid dhaba u noqdaa wuxuu markaa nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kelmad kelmad inay soo dafaan oo soo xadaan oo shayaadiintu waxay dhegadhegeeyaan malaa'igta iyo waxay ku hadlayaan ayay dhegaystaan way iskorkoraan waa ajsaam latiifa waa jidharh fudud weeye way iskorkoraan sida qaarba qaar u korayaan ayaa meel sare ay gaadhaan kadib sida xadiiska dambaba tilmaamayo malaa'igtii oo daruuraha yacni halkaa u soo degtay bay hadalkoodii dhegadhegeeyaan markaasay dabeedna kelmad ka soo dafaan kelmadda caynkaasay soo dafeen waxay ugu ridaan saaxiibkoodii insiga ahaa waa kaa faaliyaha ah ama xiddigiyaha ee eh. dhegtiisay ku ridayaan dabeedna waxay markaa ku darayaan yacni markaa boqol beenood ayay markaa ku darayaan oo xagga nafahooda marka ay kaga darayaan boqolkaa beenood ay kaga darayaan marka boqolka beenood ma waxaa ku daraaya kan insiga ah ee faaliyaha miyaa ku daraya mise shayaatiinta laftooda ku daraysa culammada labada qowlba waa sheegeen fayakdibuuna damiirka cidda loo celinaayo yacni waxa weeye ma kuhaanta ku darays bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen kuhaanta ayaa la sheega oo yacni ugu dhowaansho badan fayakdibuuna kuhaantu waa been sheegayaan macaha mi'ata kadbatin min cindi anfusihim marka iyagaa ku siyaadinaya kuwan faaliyaashaa ku daraya sida kalena culamada qaarkood waa yidhaahdeen waa inay shayaadiintii yacni markaa inta kalena ugu soo daraan calaa kulli xaal beenaha badanna saasay ugu kordhinayaan laakiin kelmad ayaa laga yaabaa inay dhab noqoto kelmaddaasina waatay soo dafeen oo ay shayaadiintu soo dhegadhegeeyeen yacni dabeedna markaa ay soo dafeen kelmadda caynkaasa weeye marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa maadaama nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam leysuu bishay uuna tilmaamay beeno badan inay akhrinayaan inaan markaa kuhaantii loo tegin inaan waxba la weydiin inaan markaa waxay warkooda la cuskan waayo dee haddii wax ka run noqdaan waa kelmad yar waxa ka run noqonayaa boqol beenood ay weheliso boqol beenood ay weheliso sariixna iyadoo laynoogu diidayo oo laynooga reebayo waynu arki doonnaa insha allahu tacaala oo ciiddo iyo goodiyaaba ku sugan dadka faaliyayaasha tegista loo tegaayo wax la weydiinayo waxa ku sugan goodiyo iyo waciiddo ayaa ku soo arooray wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta